alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu <clears throat> darsigeenani waa darsigii toddobiyo tobnaad ee ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac ou iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku leeyahay alxadiidu athaalidu athamaanuun alxadiidu athaalidu xadiidka saddex iyo wahamaanuuna siddeetanaad canil macruur ibni suweydin waxaa laga wariyey qaala macruur ibnu suweyd wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay abaadarrin abaadar ayaan arkay buu radia allaahu canhu walxaal calayhi dushiisa ay ku sugan tahay xullatun isku joog wa calaa ghulaamihi addoonkiisa dushina waxaa ku sugan xulla midluhu asagoo kale fa sa'altu waan weydiiyey hu abuu darrin can daalika arrinkaas sababka asaga iyo addoonkiisii xagga labiska ay ku siman yihiin baan weydiiyey fa dakara wuxuu ii sheegay abudar annahu abudar saabba inuu caayay rajulan nin calaa cahdi rasuulillaahi rasuulka alla wakhtigiisii sala allahu calayhi wasalama facayara wuxuu ku ceebeeye ninkii biummihi hooyadii buu ku ceebeeyey qaala wuxuu yidhi fa ataa abudar baa leh fa ataa wuu u yimid alrajulu ninkii annabiya nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalama fadakara wuu u sheegay daalika arrinkaasoo cayda hooyadii aan ku ceebeeyey ah lahu nebiga ayuu u sheegay fa qaala wuxuu yidhi lahu asaga abudara wuxuu ku yidhi annabiyu nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam abudar innaka adugu imru'un qof baa tahay fiika dhexdaada ay ku sugan tahay fiika dhexdaada waxaa ku sugan jaahiliyatun jaahilnimo ayaa ku sugan oo dhaqankii hore oo jaahiliga ahayo islaamnimada ka horreeyey ah ikhwaanukum walaalihiin weeye ama ikhwaanukum walaalihiin khawalukum shaqaalihiina weeyaan ama khawalukum addoommadiina weeye jacala wuxuu ka yeelay hum ayaga allaahu alle taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda faman ruuxii kaana uu ahaaday akhuuhu walaalkiis taxta yaddihi gacantiisa hoosteeda falyudcim ha quudiyo hu walaalkii mimaa shayga xaggiisa yaakulu uu cunayo walyaksuha dhar siiyo hu addoonka mimaa shayga yalbasu uu xidhanayo walaa tukallifuu ha ku kallifina hum addoommada ama shaqaalaha maa shaqo yaqlibu ka xoog badan oo ka adkaanaysa hum ayaga fa in kallaftumuu haddaad ku dhibtaan oo ku mashaqaysaan hum addoommada oo shaqo culus aad u dirtaan faaciinuu u kaalmeeya hum addoommada calayhi cala alcamal camalka iyo shaqaday hayaan ugu kaalmeeya rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani saxaabigan abudar baa waxaa la kulmay ninkan qaymaha badaneh macruur ibnu suweyd ah meel rabada la yidhaahdo makiina madiine iyo ayada ay u jirta saddex geedirar ayuuna kula kulmay abudar marka wuxuu qabaa xulla xullada waxaa weeye waa laba maro oo qaybta sare iyo qaybta hoose isku nooc ay ka samaysan yihiin isku maado marka waa futashaarioo kaleeto ama dhar isku joogo qaybta kore iyo qaybta hoose isku nuuc yihiinoo dhar xaraga iyo qurux ah addoonkuna wuxuu qabaa abudar uu wato intoo kale abudarra labiskaa isku joogaahuu qabaa caadada iyo dhaqanka carab lagu yaqaanana waxay ahayd ninka iyo adoonkiisu xagga labiska inay ku kala sarreeyaan oo dee ninka xorta ahoo addoonku iskalena labi labis sarreeyo uu qabo adoonkana labiskiisu uu ka hooseeyo midka sayidkiisa caadadii wax khilaafsan buu marka ku arkayo sidii laba nin oo siban camal ah in loo wada socdo su-aal buu marka weydiiyo maxaa kugu kallifay buu yidhi markaasuu u sheegay arrinkiioo wuxuu yidhi nin baanu iscaynay buu yidhi nebiga wakhtigiisii sala allahu calayhi wasalam hadda meesha waxaa inoo qoran annahu saaba rajula marka laakiin axaadiistu waxay caddaynaysaa ninka inay iscaayeen way iscaayeenoo abudarna xaggiisa waxbaa ka yimid ninkana xaggiisa waxbaa ka yimid ninbay marka iscaayeen ninkaas hadda meesha laguma sheegin qolya waxay tilmaamayeen riwaayaadka qaarkood bilaal oo kale inuu ahaa fa cayarahu biummihi inuu hooyadii ku ceebeeyey oo hooyadii uu u aaneeyo u tiiriyey wax ceeb ah kii hooyadii madoobayd iyo kii hooyadii sidaa ahayd iyo wax la mid ah ninkii intuu soo tegay buu nebiga ku dacweeyey sala allahu calayhi wasalam nebiga markay dacwadii soo gaarto uu hawshii xaqiijiyey wuxuu ku yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya waxaad tahay qof dhexdiisa ay ku sugan tahay arrimihii jaahiligaee hore ee islaannimada ka horreeyey oo cunsuriyadda iyo qabyaaladda iyo kala sarraynta ahaa arrimihii baa weli baqaayaad iyo wax kaaga hareen hadhaa'ah ikhwaanukum khawalukum ikhwaanukum walaalihin weeye addoommadu laba mid unbay walaalo idinkula yihiin hadday islaami muslimiin yihiin dee islaamnimadaas aad haysataan bay walaalo idinkula yihiin waa kow hadday yihiin addoommo aan islaam ahayn oo muslimiin ahaynna inaad reer nebi aadan tihiin oo isku nasab ah tihiin baad walaalo ku tihiin mar haddaad walaala tihiin jacalahum ullahu taxta aydiikum idinkoo weliba walaalahaayo ama islaannimo ama abtir walaala ku ahaa baa ilaahay wuxuu ka dhigay gacmihiinna hoostooda marka labaa mid soo gelaysa khawalukum ikhwaanukum khawalukum in la yidhaahdo waa addoommadiinnii iyo khawalukum waa khaadimiintii idiin shaqaynayay labaduba waa sax ayib oo gacmihiinna hoostooda ku jira faman kaana akhuuhu taxta yadihi qofka walaalkii uu u shaqeeyay gacantiisa hoostiisa oo hoosteeda u ahaaday waxaa laga rabaa kow waxaad cunaysid inuu kula cuno aadan iskala weynaan xagga cunitaanka walidaalika nebigu yidhi addoonkiinna iyo khaadimkiinnu markuu cuntada idiin keeno hadduusan idinla cunaynan xataa calaqal afgelis iyo wax ka siiya sababtu waxa weeye cuntada kulaylkeedii iyo dhibkeedii iyo soo karinteedii ayuu kaa xigsaday qodobka waa qodobka koobaad oo inay cuntada idinla cunaano dee bani aadam ahaan aad uga xisaabtantaan qodobka labaad haddii aad labisanaysaanna waxaad idinku xiranaysaan oo naftiinna u hurteen oo u quurtaan ayagana wax ka siiya qodobka saddexaad shaqada markaad u diraysaan oona idiin shaqaynayaan wax awoodooda ka badan oyna iska caabin karin ha u dirinina shaqa shaqadooda ka badan waxaysan xamaali karin waxaysan qaadi karin hadday noqoto shaqo culus inaad u dirtaan waxaa laydinka baahan yahay inaad u kaalmaysaan oo shaqadii garab ku siisaan xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa ereygaa saxaabigu uu isticmaalay oo ah saabba rajulan nin buu caayay ereyga assabbu ah laba macnaa luqada loo isticmaalaa midkood waxaa weeye alqacu in la yidhaahdo asabu alqacu marka qofkan markaad caydid xuquuqdii walaalnimo uu kugu lahaa waadgoysa leanna wuxuu kaa mudnaa ammaan soo dhoweyn wanaag inaad u horseedid laakiin markaad tidhahdo walaalka muslima waan caynayaayo waxbaan ka sheegayaa qofkaas waad gooysay qadciga taa waa loo isticmaala asalka kelmada waxaa kaloo culummada gobolkood tilmaameen alqacu in loo asabu in loo isticmaalo asabu alqaci waa loo isticmaalo waxaa labaadoo loo isticmaalaa xalqatu dubur dabada laga saxaroodo oo bani aadamku ay leeyihiin oo ay ka saxaroodaan meeshaa saxaradu ka soo baxda wareeggeeda wareegsan ayaa waxaa loo yaqaanaa masabah iyo sab loo yaqaanaa maxaa ka dhexeeya dabada laga saxaroodo wareeggeeda iyo qofka cayda la caynayo iyo adyadda la adyadaynayo aflagaadada maxaa xiriir iyo munaasabaho ka dhexeeya waxay leeyihiin culummadu hadalka qofka ka soo fulay ee faaxishka ahee foosha xun baa waxaa lagu idlaaqahayaa qofkan jasadkiisii qaybtii xumayd ee sow-ataynka ahayd oo cawradiisa ahayd sababtuna waxa weeyaan qofkan qofka caayayaaye wuxuu muujinayaa oo bannaanka keenayaa walaalkiisa muslimka ceebihiisa makaa mudan yaha walaalka muslima marka inaad caydid oo weliba caydu ay gaarto inaad u faantantid asagana caydid oo weliba nasabkiisa iyo asalka uu ka soo jeeda aad wax ka sheegtid wuxuu nabigeenna maxamed tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam afar cudur oo ummadda nebi maxamed ay leedahay oo ummadihii horeetoo jaahiligaha ka soo jeeda dhaqan ahaan ummaddanna aysan iska daynaynin wuxuuna ay yihiin wax gaalnimaho aan fiicnayn maxay yihiin afartaa qodob arbacun fii ummatii min amri aljaahiliya afar qodob oo ummadayda dhexdeeda ahaaday arrimihii hore waxay ka mid yihiin jaahiliga ahaayo ummadda islaamka aan dhaqan suuban u ahayn kow laa yatrukuuhunna weliba kaba tegi maayaan uma daynayaan waana wax xun oo dhaqan jaahili ah haddana dadku waa ku dheggan yihiin qodobka koobaad nebigu wuxuu ku tilmaamay alfakhru fil axsaab sharafta in la isugu faano annaga ree hebel baana la yidhaahdaa asalkayagu waa saas qoyslaan dheeraahaan nahay annagaa dadka ugu adag annagaa dadka ugu saasa annaga annaga oo sharafka iyo nasabka aad leedahay aad cirka geysid waxaadna ogaataa markastood aragti qof dadka caayaya yasaya intuusan dadka yasin ka horba asaga waxaa ku dhacay xanuun la yidhaahdo cujbi iyo ismahadin iyo isla weyna waana miduu nebigu ka digayo qof qalbigiisa midqaala darra ay ku jirto kibir iyo isla weynana jannada ilaahay ma galo marka dadka sharafkooda iyo nasabkooda inuu asagu iskala sarreeyo intaa keliya ku gaabsan maayo watacnu fil ansaab dadka nasabkoodan uu wax ka sheego kanaa'iran gumeeda kanu waa laangaab kanu waa midgaan kanu waa hebel kanu waa yibir aniguna dadka anaa u fiican uu yidhaahdo oo dadka nasabkooda uu wax ka sheego hooyadaabaa sidaas ahayd iyo qoyskiinaa sidaa ahaa iyo reero dhan oo bulsho dhan oo mujtamac muslimiin ah ayaa laga yaabaa inuu caayo galaafto walistisqaau binujuumi xidigaha in lagu roob doono lagu faashado layihahdo xidig hebel baa roobka keenaya iyo waniyaaxatu baroordiiqda markay geeridu timaado dadku intay baroordiiqdaan oo ooyaan inay ooyaan iyo inay ilmeeyaan midna lama diidane wax sharciga khilaafsan markay geeridaa timaado inay ku dhawaaqaan oo ku hadlaan oo sameeyaan oo dhabannada garaacaan oo dharka iska jeexjeexaan oo timaha iska rifaan oo qaarkood laga yaaba ayagoo qaawan bannaankaas loo yaaco erayaal aan habboonayn lagu hadlo niyaaxada noocaasana ayaduna arrinkii jaahiligay ka mid tah ama qofkii wuxuusan ahayn lagu ammaano dhintay munaasabadu marka waxaa weeye kitaabku maadaamuu yahay mujtamaca iyo bulshada hagaajinteeda iyo in la suubsuubo wuxuu ina barayaa dadka inaan la caayin oo aan la aflagaadaynin oo aan wax laga sheegin bal waxaad isweydiisaa bulshada soomaaliyeed waxaa ka mid a dad badan oo qabaa'il ah oo soomaalidu ay fongoreen oo gooni loo midabtakooray oo gooni waxa weeyaan la isaga fogeeyo oo laleeyahay ma geyno ma guursanno waxa weyaan magacyo gooniyana loo bixiyey bal waxaad isweydiisaa maxaad kaga fiicanta hadday luqa noqoto isku luqaynuna hadday shaqo noqoto waa nin walba iyo karsidiisiiyo risiqa rabbi siiyo hadday guur noqoto adigana waad waxbaad mehersataa iyaguna waxbay guursadaan geyi iyo deegaan hadday noqoto isku meel baad degantihiin islaanimo hadday noqoto waa sida ilaahay loogu kala dhow yahay oo midab iyo dheeraan iyo buurnaan midna kuma xirna nasab hadday noqotona isku nasab bay la yahayoo dadku xagga abtirka waa isku nasaboo ilmo nebi aadan baa la galaa haddaad leedahay qabaa'ilkaani waxay ka soo jeedaan bahallo ama aad leedahay waxay ka soo jeedaan jin ee insiba ma aha ama aad leedahay maaddo aan bani aadamku ka samaysnayn bay ka samaysan yihiin ama aad leedahay dadku muslimiin maha caddee laakiin adoon intiina midna lahayn waa walaalahayo waa dad fiican waa dad sharaf leh waa dad shaqogal ah waa dad karti leh laakiin xeer baa jiro isma guursanno yaa xeerka jideeyey ma allaahba yaa xeerka jideeyey ma rasuulkiisaah waxaa weyaa ah, allaahu adina lakum am cala allahi taftaruun ma ilaahi baa waxaan inoo ogolaaday oo inoo fasaxay oo yidhi dadkaasaa u kala sarreeya qaybtan ayaa la guursan qaybtana ha isguursado mise ilaahay baynu ku been abuuranaynaayoo dunuub baynu ku jirnaayoo waxaynu la guulaysan la'nahay baa wuxuu ka mid yahay dulmigaah waa in ilaahay looga xishooda arrimaha noocaasoo ilaahay looga boqo xadiidkana wuxuu inoo faa'iideynayaa marka dadka oo la caayo wax laga sheegaaya inay tahay akhlaaqdii jaahiligee horeeto akhlaaqda dadka islaamkaana aysan hayn qof wuxuu kasbaday aan la arag wuxuu kuu geystayna aan la arag hooyadaabaa sidaasah iyo aabbahabaa sidaasah iyo nasabkaaga iyo qoyskaagaa sidaasah inta badan waxaad u fiirsataan banooniga iyo dhallinyarada da'yarta ciyaara wax yar markuu xanaaqo waxa ugu soo horrey uu ku dhawaaqo waa hooyo qof leeyahay wax ka sheego hooyadaadii xumayd iyo hooyada anaa saa ku sameeyey iyo hooyadaabaa saa samaysay iyo hooyadaabaa saan war maxay kaa galabsatay miskiin gurigeedii joogta mase ogtahay adigaani inaad aabbaha iyo hooyada ninbaad hooyadii aabbihi caayaysaay usoo jiiday ceeb oo laga yaaba asna intiio kale inuu kugu rido oo hooyadaa iyo aabaha aad caasi ku tahay marka waa akhlaaqdii jaahiliga in wax la caayo oo dadka nasabkiisa iyo usuushiisa wax laga sheego wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn dadka wanaagga in loo sheego xumahana laga reebo haddii lagu yhahdo qofkaana qof caayay hawshiina ay caddaato u sheego waxaa tidhahda waxaan waa khalad wixii wanaagsanna dhiirigeli wuxuu xadiidku inood ina tusinayaa qofka madluumka ahee laga gardaran yahay ee qoli ay ataageen oo u awood sheegteen ama ay dulmiyeen inuu u sheegan kara dulmiga iyo dhibkaa ciduu isleeyahay waxbuu ka qaban karaa ama madaxweyneha ha noqoto ama dadka minjaha iyo shacabka ha noqoto iyo rayidka cidduu isleeyahay dhibaatadaadan waxbay ka qaban kartaa wuu u sheegan karaa oo dee ninkii nebi maxamed buu soo aaday sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa xaliyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa in la iska reebay addoonka in la caayo kow addoonkana in la ceebeeyo oo wax laga sheego sababtu waa maxay addoonka isku waalid baynu nahay oo hal meel baynu ka soo jeednaayo waa middaa nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama ikhwaanukum khawalukum waa walaalihiin wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa in laynagu dhiirigelinayo ixsaan iyo wanaag inaan u samayno dadka addoommada ah ama dadka inoo shaqeeya inaynu samo iyo wanaag kula dhaqanno oo inaan iskala sarrayn weliba hadduu muslim yahayna waaba kasii xag jirtaaba oo inaan liidin nebiyulaahi maxamed baa barya sala allahu caleyhi wasalam dhaqankaa wanaagsan cuntuu kuu soo kariyey dharkiibuu kuu soo dhaqay gurigu maanto dhan kaaga shaqayn dhabarkaa xanuunaya wuu daallan yahay markaasaa laga yaabaa asagoo jismi ahaan u daalan iyo jir ahaan inay dhegtiisu maqasho ereyo qalafsano adiga kaa soo baxaya shaqaysan maysid kibirkiibaa kaa batay anaa harkaa ku gaarsiiyey waxaa weyaan shaqadaan kaa cayrin doonaa oo aad mar walba ku dhaga hadashid markaasuu jismiyanna u daalan yahay iyo jir ahaan oo dee rafaad aduu kuu shaqaynayaa qalbi ahaanna waad cunaysaayoo waad aflagaadaynaysaayoo qalbigiisu wuxuusan ku farxin baad ku samayn ficil ahaanna waxaa laga yaabaa inuu kaa dareemo iska sarraysiin xagga fariiso waad uraysaa waxawe nadaafadaada ookay maaha xagga wax ku cun weelkaa wasakhdale adigu wax ku cun aniga waxa weyaan miis dheer wax ii saar adigu inaad iskala weyn tahay dhaqankaasi dhaqan habboon ma aha waana midda nebiyulaahi maxamed inagala dagaalamaya calayhi salaatu wasalaam waana midda keentay nebigu inuu ku leeyahay saxaabigan innaka mru'un fiika jaahiliya jaahiliye ayaa kugu sugan addoonkiibaa nebigu wuxuu leeyahay waa walaalkaa calal aqal hadduusan islaamkugu ahayn walaalnimadu wuxuu kula yahay bani aadamtinimo waxaa isweydiin mudan abudar waa saxaabi jaliil oo dadkii saabiqiinta ahaayoo nebigu intuu maka jooga islaamiyuu ka mid yahay weliba nin diinta ilaahay ku adag buu ahaa weliba nin mutawaadicuu ahaa weliba wuxuu ahaa nin laa yakhaafu fillaahi lowmata laa'im hebel baa ku canaanan iyo hebel baa wax kaa sheegin iyo midna uma joojin jirin diinta ilaahay wuxuu diin u arku dadka u caddayn jira abudar inay heerkaa uu gaaro maxaa keenay culummada qaar ka mid ah waxay tilmaamayaan xukunkaani inuu sidaa yahay intuusan soo gaarin bay ahayd in dadka hooyadiiya lagu ceebeeyo markii hore kumuusan baraarugsanayn taxriimkeeda waxaana ku tusinayay yidhaahdeen xadiidka alfaadiisa waxaa ku soo arooray markuu nebigu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya dhexdaada waxaa ku sugan arrimihii horeoo jaahiligaha qayb ka mid a ah. oo wuxuu yidhi calaa saacati haadihi maca kibari sinni ma saacadaydan maantayaa weli jaahiligii wax ka mid igu hareen ayadoy weliba da'daydu korortay oo aan weynaaday haa saasuu leeyahay marka maxay ku tusinaysaa marka inuusan horay u ogeyn arrinkaas laakiin wuxuu intaa ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu tawaaduco waana midda la rabo qofka muminkaah markuu masale diiniya ogaado isla markaba dhaqankeeda inuu bilaabo awal hooyadii buu ku ceebeynayey dadka ay isku dhaceen laakiin hadda muxuu gaaray marada uu qaba iyo addoonkiisu marada maryaha uu qaba in la kala garan waayo waa siman yihiin maxaa tawaaducaa gaarsiiyey iyo heerkaas hadalkii nebigaa wax ka bedelay calayhi salaatu wasalaam waa inay diinta ilaahay aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiidta nebigu dhaqankaaga wixii xun waa inay wax ka bedelaan waxaasanna waa inay horey kuu kobciyaan can ilmacruur ibni suweydin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay abaadarin abaadar ayaan arkay magaciisa jundub ibnu junaada loo yaqaanaa walxaal calayhi dushiisa uu ku sugan ay ku sugan tahay xullatun isku joog wacalaa calaa ghulaamihi addoonkiisa dushiisana waxaa ku sugan miluhu asagoo kale xullada waxaa loo yaqaanaa thawbaani min jinsin waaxid waa laba maro oo hal jinsi ka samaysan hal maado oo keli ah fa sa'altu waan weydiiye hu abudar can daalika can sababi daalika arrinkaas sababkii lianna caadada iyo dhaqanku waxay ahayd ninka iyo addoonkiisu inaysan isku darajo joogin xagga labiska iyo waxa la fuulahaya iyo arrinkan maxaa sababay fadakara wuxuu sheegay abudar annahu asaga saabba inuu caayay annahu amar yashaan yahay saabba ama annahu abudar saabba inuu caayay rajulanin abudar baa wax caayaya oo la caytamay calaa cahdi rasuulilaahi rasuulkii alla wakhtigiisii calayhi salaatu wasalaam fa cayara abudar wuxuu ceebeeyey hu ninkii biummihi hooyadii ayuu ku ceebeeyey baheblood haddaad tihiin baraka malihidin iyo baheblood sidaasay ahaayeen iyo reehebel waa dad fir iyo sinji xun iyo dhaqankaa soomaalidu ay leedahay ogow dhaqan jaahiliya inay tahay haddaadan adugu iska ilaalin oo aadan ka waantoominna dee waxaa dhexdaada ku sugan dhaqamadii hore oo jaahiliga ahayoo nebi moxamed intaan lasoo dirin carabtii jaahiligeeda ay lahaan jirtay dhaqamadii qayb ka mid ah kugu tilmaaman qaala wuxuu yidhi macruur ibnu suweyd baa leh faataa wuu u yimid maya qaala waxaa leh abudar qaala abudar wuxuu yidhi faataa wuu u yimid arrajulu ninkii annabiya nebigu u yimi sala allahu calayhi wasalama fa dakara wuu u sheegay daalika arrinkaas oo cayda ah lahu nebiga ayuu u sheegay sala allahu calayhi wasalam arrinkii ayuu nebiga u sheegay oo wuxuu ku yidhi nebi allow ninkaasaa icaayay fa qaala wuxuu yidhi annebiyu nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama lahu abudar innaka adugu imru'un qof baa tah fiika dhexdaada waxaa ku sugan jaahiliyatun arrimihii hore ee islaamka ka horreeyey jaahiligahabaa ku sugan ikhwaanukum walaalihiin khawalukum adeegayaashiinna weeye ama ikhwaanukum walaalihiin khawalukum ee addoommadiinna ah jacala wuxuu yeelay hum ayaga allaahu alle taxta aydiikum gacmihiinna hoostoodee faman ruuxii kaana uu ahaaday akhuuhu walaalki taxta yadihi gacantiisa hoosteeda waxaa la mida ah ninka xaaska qaba gabadhan gurigoodii baad ka soo kaxaysatay aday cismadaada iyo maamulkaaga soo gashay guri kuu cidlaahaad keensatay aabbaheed bay ka soo tagtay hooyadeed bay ka soo tagtay walaalaheed iyo ilmaadaradeed bay ka soo tagtay aday gurigaa kuu joogtaa aday biil iyo waxay kaa sugaysaa masaariif iyo nolol waxaa la rabaa marka inaad si wanaagsan ula dhaqanto sharaftid ficil iyo qowlba faman ruuxii jacala uu yeelay faman ruuxii kaana uu ahaaday akhuuhu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoosteeda dadka dadka u shaqeeya ka mid a ah dukaamada iyo meelaha raashinka iyo suuqa looga shaqeeyo xawaaladaha iyo fal yudcim ha quudiyo hu addoonkaas ama qofkaas shaqaalaha mimaa shayga yaakulu uu wax ka cunayo xaggi walyaksuhu ha dhareeyo oo ha u labiso mimaa shay xaggiisa yalbasu wax ka xidhanayo walaa tukalifuu ha ku kallifinina hum addoommada maa shay yaqlibu ka adkaanaya hum ayaga oo maxaa keenaya laba mid unbaa keenaysa keeni karta wax ayaga ka xoog badan inaad ku xambaartid midi waxa weeye shaygaan aad leedahay qaad baaba wuxuu yahay shay culus oo weyn ama shaygiibaa shay weyn ah ama camalkaad u diraysaanbaa wuxuu yahay camal dhib badanba labaduba waa isla soo gelayaan inuu camalku yahay camal dhib badan labi-iyo tobanka maalinkii shaqee baad leedahay labi-iyo tobanka maalinkii waa shaqo dhib badan waxaa laga yaba wixii wax fudud wey lakiin shaqadaa dhib badan ama wixii wakhtiguba ha yaraadee waa wax culus uusan qaadi karin oo uu ku rafaadayo fa in kallaftumuu haddaad ku xambaartaan hum addoommada wax awooddooda ka badan faaciinuu ugu kaalmeeya hum ayaga calayhi shaygaa dushiisa rawahu lbukhaari wa muslim gabadha xaaskaaga iyadoo jikada kugu jirto oo guriga kaaga shaqaynaysay waxaa lagaa rabaa kala shaqay gurigii kaalmo ugu noqo ilmaha ka siiahay caawi garab u noqo ajar baad ka helaysaay ilaahay ugu dhowow alxadiidu araabicu wahamaanuun xadiidka siddeetan iyo afraad can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaaatun saddex ruux lahum ayaga waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar laba abaal bay helayaanoo camalkay samaynayaan laba ajar bay ka helayaan kan koobaad rajulu nin weeye oo dee waa bedel tafsiil ah ama waa bedelu kulli rajulu nin ninkaasoo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka tirsan ninkaasoo aamana rumeeyey binebiyihi nebigiisa rumeeyey sala allahu calayhi wasalam wa aamana rumeeyey bimuxamadin nebi muxamedna rumeeyey sala allahu calayhi wasalam kaasi waa ruuxa koobaad kan labaad iyo walcabdu addoon almamluuku ee la leeyahay idaa goorta addaa uu gurto uu guto xaqallaahi ilaahay xaqiisa iyo wa xaqa mawaaliihi addoommadiisa dadkii asaga lahaa xaqooda wa xaqa mawaaliihi dadkii asaga lahaa xaqooda kan saddexaad waa rajulu nin weeye kaanat ay ahaatay cindahu agtiisa amatun addoon ummatun maaha waa amatun addoon fa addaba wuu edbiyey haa addoontii fa axsana wuu hagaajiyey ta'diibahaa idbinteedii wa callama waxbuu baray haa ayadii fa axsana wuu hagaajiyey tacliimahaa waxbariddeedii uma actaqa deedna wuu xoreeyey haa addoontii fa tasawaja wuu guursaday haa addoontii falahu ruuxa waxaa u sugnaaday ajaraani laba ajar baa u sugnaatay rawaahu albukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan wariyey xadiidkan bukhaari meelo badan buu ku keenaa meelaha uu ku keena waxaa ka mid ah meel baabuu leeyahay baabu tacliimi rajuli amatahu wa ahlahu aad ninka baritaankiisa uu baro xaaskiisa iyo addoontiisaba inuu diinta ilaahay baro oo halkan addoon waa ku aragnay laakiin bukhaari xaggee buu ka keenay baabkaana ehelkiisa ninku inuu waxbaro xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay ehelkaaga oo xor ah inaad ayaga daryeeshid oo waxbarteed oo weliba waxbarasho zaa'id oo faraa'idii iyo waajibkii ilaahay aad sii bartid iyo sunnadii rasuulka ayaa kaba sii awlaysanba addoommadii in wax la baraba xadiidkani dhowr qodob buu ina tusinayaa dhowrkaa qodob buu ina tusinaya waxaa ka mid ah meeshan waxaa lagu sheegay saddex ruux oo mid waliboo ka mid a uu laba ajar leeyahay kan koobaad waxa weeye waa ruuxa ahlu kitaab ah ahlu kitaabku waa kiristaanka iyo yuhuudda oo wakhtigii nebigiisu uu joogay nebigiisii iyo diintiisii rumeeyey maalan yuhuud buu ahaa nebi muuseu rumeeyey oo diintiisu ku dhaqmay ama kiristaan buu ahaayo wakhtigii nebi ciise diintii nebi ciiseu raacay ama ha ka dambeeyo dee diinta nebi maxamed iyo diinta nebi ciise nebi ciise iyo nebi maxamed wakhti uma dhexayn nebi kale uma dhexayn isagoo marka sidii mu'mina nebigu u yimi nebi maxamedna waa rumeeyey sala alla alayhi wasalam iimaankii horeetou ambiyadii hore rumaysnaa ajar buu ka helaya rumayntaa nebiyulaahi moxamed uu rumeeyana ajar buu ka helaya waxay culummadu ku tusaaleeyaan cabdulaahi ibnu salaam iyo salmaanulfarisi oo kale oo cabdulaahi ibnu salaam wuxuu ka mid ahaa raggii culummada oo yuhuudeed salmaanulfarisina wuxuu ku jiray raggii cubaadda ahaa oo weliba aad u dadaalay oo xaqa u raadiyey laakiin kiristaan u ahaa diimo badan inkastau soo maray ayib asa waxa weya kristaan buu ahaa diintiisu kristaan bay ahayd inkastoo reer qaabka si kale u qaabdaranoo diin kala haystay oo dabka iyo caabudi jiray uu ka dhashay marka hore ruuxa labaadii waa addoon la leeyahay xaqii ilaahina waa guta waa muslim xaqii ninkii lahaay addoonku u ahaana waa ka soo baxay waa u hagarbaxay asaguna xaqa ilaahay uu gutayna ajar buu ka helayaa cidda asaga iskale inuu daacad u yahay oo xuquuqdooda ka soo baxayna ajar buu ka helayaa ruuxa saddexaadi waa ruux gabadh addoonha u joogtay gabadhii addoonta ahayd ayuu edbiyey anshaxa iyo akhlaaqdii iyo dhaqanka wanaagsan buu baray meesha waxaa taa laguu edbiyey keliya maaha fa axsana ta'diibaha u fiirsa haddana wa callamahaa waxbuu baray intaa keliya laguma ekaysan fa axsana tacliimaha ixsaanu tacliim waxaa ka mid ah in qofka kitaab loo akhriya keliya maaha in cashar loo sharxo loo faahfaahiya keliyana ma ah waa inaad xaqiina u caddaysid adigana dhaqan wanaagsan aad tustid si wanaagsan ula dhaqan akhlaaqda wanaagsan bar cibaado suuban bar camal wanaagsan bar dhaqanka wanaagsan u horseed waa inuu wanaag kaa arko tarbiyo wanaagsan uu kaa helo qofku haddana wuu xoreeyo addoonnimadiibuu ka saaray haddana wuu guursaday oo xilay u noqotay oo dee xuquuq bay ku yeelatay ayib halkaasay culimmadu waxay meeshaa ku tilmaamaan intaan kaliya inaysan ahayn dadka labada xaq u sugnaatay maalan waxaa ka mid ah xaasaskii nebigeennoo kale waman yaqnut minkuna lilaahi warasuulihi watacmal saalixan nu'tiha waxaa ilaahay meeshaa ku sheegay inuu siinayo ajrahaa maratayni laba jeer ajarkeeda inuu siinayo kow waa xaasaskii nebiga oo la tilmaamay ajarkooda laba ajar inay leeyihiin ayib waxaa kaloo xugumkaa la mid ah oo axaadiista nebigu ay tilmaantay qofka maahirka ahoo qur-aanka akhrinaya qofkii aan ahayn ee qur-aankii akhrinayo qur-aanku ku adag yahay nebigu wuxuu tilmaamay laba ajar inuu helayo qofka qur-aanku qur-aankii akhrintuu akhrinayana ajar buu ku helin mashaqadan iyo daalkan iyo rafaadkan u marayana ajar buu ka heli kaasuna laba ajar buu leeyahy waxaa saddexaad oo nebigu tilmaamay cabdulaahi bnu mascuud xaaskiisaa nebiga inta u timid bay waxay ku tiri ninkayga iyo ciyaal kaloo agoonoo aan haya iyo ninkayguna waxma haysta ibnu mascuude eh, sadaqa ma ku baxdaa laba ajar baad helaysaayo marra waa sadaqo marra waa silatu raxim iyo qaraabo xiriin buu nebigu ku yidhi sal allahu aleh waxaa la mid ah xadiidkii nebigu uu lahaa man dacaa ilaa hudan qofkii dadka hanuun ugu yeedha dee asagana ajarkii yeeridduu leeyaha qofkii asaga ku soo raacayna ajarkiisaoo kaluu helaya marka laba ajar baa qofkaa loo tilmaama asagana man dalla calaa khayrin fahuwa ka faacilihi qofkii dadka khayr tusiya asaguna qof sameeyey buu la mid yahay khayrkii aa tusisay qofka samaynaya iyo khayrkii aad tustay labadaba ajar baad ka helaysa waxaa la mid ahaa nin nabiga u yimi sala allahu caleyh wasalam oo soo booraystay biyola'aan buu ahaa wuu gebagabaystay salaaddii markay u gashay markaa kabacdi buu biyo helay markaasuu inta dib u weysaystay buu salaaddii soo celiyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi lakal ajru maratayni laba jeer baad ajar leedaha oo salaadii hore ajarkaabaad ka helaysaa ee tukatoo ku tukatay soo celintaana ajar baad ka helaysaa ayib intaba nebigu waa tilmaamay xaafid ibn xajar arrimaha markuu soo arooriyo wuxuu leeyahy qofkii dabagalna ka badan buu keeni karaa xadiidku marka halkaa wuxuu inaga tusinayaa intaa keliya maahane qofkii laba shay oo kasta ama shay laba macno gudanaya labadaba la yimaada wuxuu ka fiican yahay qofkii hal shay la yimad maalan qofkii salaadii ku waajibtay sakadiina intay ku waajibtay labadiiba si wanaagsan uga soo baxay wuxuu ka fiican yahay qofkii salaada keliya ku waajibtay oon sakadiiba gaarin qofkii salaadii tukaday sunnooyinkii raatibadahana raacsaday ilaahina uu ka aqbalo qasad ku wanaagsan yahay kii kaleetuu dhaamaaday waajibka keliya la imaanayay qof kastoo marka laba shay qaabkaas u kulmiya qofkii aan arintaa gaarin wuu ka fiicnaanaya ayb xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa fadliga dheeraadka waxay leedahay qofkii addoon xoreeya kabacdina guursada ama markii horeetaba ilaahay dartii ha u xoreeyo ama intuu waxa weeyaan asbaabo kale u xoreeyey kabacdi ha guursadee ilaahay dartii hadduu u xoreeyey ajar buu ka helaya ajar iyo wanaag buu ka helaya marka saddexdaa waxyaalood waa saddex waxyaaloodoo wanaagsan can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay radi allaahu canhuma canhu qaala wuxuu yidhi muusa cabdullahi bnu qays baa la yihah waa saxaabi jaliil oo nebigu aad u jeclaa qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam alaaatun saddex macnaha alaaatun rijaalin dumarkuna waa la mid oo rag iyo dumarkuba dee axkaamta sharciga waa isla wadaagaan iliya wixii daliil khaaso oo gooniyuhu ragga uu gooni ugu khaas yeelo ama dumarka daliil gooniyuhu ku soo aroora maahane lahum ayaga waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar rajulunin oo min ahlilkitaabi ahlu kitaab ka tirsanaa gabadhuna waa la mid ninkaasoo aamana rumeeyey binebiyihi nebigiisa wa aamana rumeeyey bimuxamedin nebi muxamedna rumeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo walcabdu addoonka almamluuku ee la leeyahay idaa goorta addaa uu gurto xaq allaahi ilaahay xaqiisa iyo wa xaqa mawaaliihi sayidyaalkiisii raggii asaga lahaa oo madaxdiisa ahay oo mas-uulka ka ahaa xaqoodiiba qofka xaq gabadha waxaa la mid a muslimadda ah xaqii ilaahay bay gudanaysaayoo salaadeedii bay tuganaysaayoo soonkeedii bay soomaysaa ninkeedii xaqiisii iyo ilmaheedii xaqeediina way gudanaysaa ninkiibaa la mid oo xaqii ilaahay gudanahaya macnaha isaguna laba ajar buu ka helaya laga wada ajaro badan buu ka ninkii xaqi ilaahay buu gudanayaa xaaskiisa xaqeediibuu gudanayaa ilmaha xaqoodiibuu gudanayaa dariska xaqoodiibuu gudanayaa bulshada xaqeediibuu gudanayaa xaqii nebiguu gudanayaa sal alla lay khayr badan baa halkaa ku jira sidaa awgeed baa abu hureyra wuxuu odhan jiray jihaadka iyo waxa weyaan baarinimada hooyadii haddaysa jirin waxa weyaan waa soo xajin lahaa sidaa awgeed baa waxaa la sheegaa inuusan xajin xaj sunaa intay hooyadii noolayd xaj sunaa intay hooyadii noolayd muse xajin baa la sheegaa ayib haddaysan marka jiri lahayn jihaadka iyo baarinimada hooyaday addoon anoo ah dheh baan inaan dhintaan jeclaan lahaa wa rajulu nin kaanat ay cindahu agtiisa amatun addoon fa addaba markaasuu edbiyey oo naashnaashay oo hagaajiyey oo fa axsana hagaajiyey ta'diibahaa weliba edbinteeda edbinta oo u qaadan in la ulaynayo gabadhii la tumahayo waa in akhlaaqdii dhaqankii wanaagsanaa la baro wa callama wuu barayhaa ayadaa fa axsana wuu hagaajiyey tacliimaha waxbaridee uma actaqa wuu xoreeyey haa ayadii fatasawaja wuu guursaday haa ayadii falahu ninkaa waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar alxadiidu alkhaamisu wahamaanuun xadiidka siddeetan iyo shanaad can cabdilaahi bni cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam laa yuqiimanna yuusan istaajin axadukum midkiin rajulanin min majlisihi makaanu fadhigiisa iyo meeshuu fadhiyay uusan ka kicin uma yejlisu marka asagu uu ku fadhiistay fiihi dhexdiisa makaankii walaakiin tawasacuu isu ballaariyo wa tafasaxuu isu durdurka wa kaana bnu cumar cabdulaahi bnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama markuu u istaago lahu ay liajlihi asaga darti markuu u kaco rajulunin min majlisihi meeshuu fadhiyana uga kaco lam yejlis kuma fadhiisan jirin fiihi dhexdiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey halkan waxaa ku qoran laa yuqiimanna yuusan istaajin oo kicin laa yuqim ayna waa soo aroortay yuusan istaajin ayadoo nafyana waa soo aroortay laa yuqiimu ma istaajiye ah intuba way soo aroortay ayib xadiidkani majaalista uu sheegayo qofkiin qof uu meel uu qof fadhiyay yuusan ka kacsan waxaa isla soo gelaya majaalista hadday tahay masaajid qof yimid oo maalin jumco ah ama salaadihii jamaacaadka ama majaalistu ay tahay meel lagu dagaalamayo ama majaalistu ay tahay xilaqu dikri iyo meelaha kitaabta lagu dhagaysto kullu daalika meelaha caamka ahoo noocaas ah oo jamiiculmajaalisa lafdigu wuu soo gelayaa laakiin lafdigan waxaa lagu khaas yeelay majaalista oo dhan ma aha majaalista oo dhan ma aha majaalista oo dhan tusaale ahaan masaajidda meelaha xukaamta meelaha cilmiga lagu barto meelaha dadka ka wada dhexeeyo caamka caamkaaha laga hadlaya amaa meelaha khaaska ah qofkii meel adigu aad leedahay idan la'aantaada ku fariista haddaad u timaadid waadan raalli uga noqon intaad ka kacsataad weliba ka saari kartaa oo ii dhaaf odhan karta guri baad lahayd nin waxaad u timid fadhigaagii fadhiya ama gabdho fadhiya ama sariirtaadii qof ku fadhiya adiguna umaadan idnin oo halkaa maadan odhan intaad ka kacsataad ku fariisan kartaa sababtaa ah meesha awalba adaa iska lahaa laakiin meelaha caamka ah oo dadku ka wada dhexeeyaan dadka ka wada dhexeeya meelahaas weeye meelaha la diidan yahay in qof intaad ka kacsatay adugu aad ku fariisatay sababtu maxay tahay waxaa la diidan yahay shareecada islaamku waxay ka hadlaysaa mar walbeeta bani aadamka quluubtooda inay isjeclaysiiso muslimiinta ah wax kastoo keeni kara qalbigoodu inuu muruga dhex timaado iyo isku dhacana way ka ilaalisaa sida awgeed baad maqlaysaa walaalkaa wuxuu gatay ha ka dabagadan gabar uu doonay ha ku dulfallisuno ha kaga dabadoonin waxa weeyaan waxyaalahaas dhan waxaa loo diidaya meel uu fadhiya ha ka kacsan kulligood cuqdad bay keenayaan wuxuu dareemayaa inaad liidaysid inaad iskala weyn tahay haddaad sheekh tahay iyo haddaad madaxweyne tahay iyo ra-iisul wasaare haddaad tahay iyo madax haddaad tahay iyo maamulo haddaad tahay hadduu qofku asagu raalli kaaga noqdo waa masalo kaleeto laakiin inaad tidhaahdid salkaba dhulka dhigi maayo oo fadhiisan maayo in la ii kaca maahane haddaan la ii kicinna waa isxanaajinahaya oo sankaan taagahaya oo waxaaba laga yaabaa qaarkood inay yidhaahdaan anaaba hadlaya see u hadli kartaa anaaba waxa wey taagana see u fadhiisan kartaa anaa meeshaan rabay inaad fadhiistay lama ogola arrimahaas oo kaleeto dadka qaabka in loogu xadgudbo meelihii ayagoo meel caama ah baa dhici karta haddana dadka qayb ka mida ah gooni in laga saaro tusaale ahaan masaajidka dadku ka dhexeeya laakiin qof waalan baa soo dhexgalay oo halaynahayo nadaafadii masaajidka iyo najaasaynahayoo halaynaya wuuna fariista waa laga saaraya qof safiih oo doqon oo waxa weyan aan axkaamtii masaajidkai ilaalina waa laga saari qof aan safiih iyo doqon midna ahayn laakiin urahaya oo aan nadaafadda ilaalinayn basal iyo toon iyo sigaar iyo adduunbuu inta isku soo jufay waxoo dhanna laga yaabo inay wada urahayaan uu masaajidka soo dhex fadhiista asbuucan hadda la dhaafay baan maalin casarka inay ahayd baan mal casar bay ahayd salaadii casaroo ragcadu ay dhaaftay oo masaajid masaajida ka mida soo galay markaasaan waxaan arkay saf iga horeeya laba saf oo igu horraysay kii hore labada saf oo meel ka bannaan tahay safkii igu horreeyey aan dhaafay safkii ku xigood oo meel ka bannaanayd baan gala saastaan salaaddii u galay ninka feer dhinacayga ku tukanahaya sigaar baa wuxuu uga soo urayaa si xadnimo dhaaf ah xaddhaaf ah waan awoodi waaya inaan faatixada akhristo bahalka qaabka usoo kankamayo waan isaga baxay safkii waxaana dareemay qof iga soo horreeyo ka baxay inuu jiro sidoo kaleeto ah oo sigaarka u dulqaadan waayay safkii labaad baan gala inaan safkii labaad gala maxaa igu xambaaray safkaa hore ninka ku jira waxaa ka soo kankamayo sigaar iyo qarmuun waa dulli arrinka noocaasoo kale masaajidda in dadkii ay masaajidda soo aadayaan waa raxmad ilaahay waana qof ahlul saan rajaynayo laakiin qofka muslimka ahe waxaa la rabaa waxyaalaha noocaasoo kaleeta inuu iska daayo sigaarka iyo toontii oo xalaal ah iyo basashii iyo basalbaarkii oo xalaal ah baa ur ay urayso waxaa lagu leeyahy wakhtigii nebiga ninkii laga dareema masaajidka inta laga saara qubuuraha baqiic la geen jiro meelaha loo saari jira maxaad u malanaysaa qof khamre soo cabay ama sigaar soo cabay ama aan jirkiisa daryeelin ama xulbadu ayaduna sinjiir qormuun leh soo cabay waan iska soo nadiifin oo masaajidkii dhex yimid oo mujtamacii iyo bulshadii laga yaabo qofka dhinaciisa ku tukanayaa inuu khushuucla-aan salaaddii ku tukada ku rafaado in laga saara weeye kuwa noocaasa masaajidda la yidhaahdo isa soo hagaajiyo isa soo habeeya waa laga saaraya marka kuwa noocaasa masaajidda intaa marka waxaa la diidan yahay dadka xuquuqdooda in meel looga dhaco oo lagu xadgudbo ayaa la diidan yihi qofka muslimka ahi haddaad meesha ka kacsatid waxaa keenaya cadowtinimo wuxuu xadiidku marka ina barayaa inaan isu tawaaducno iga siko ma idin dhex fadhiisan karaa idan baa xataa la weydiista halkaan dhexdiinna boos baa geli kara ma ii ogoshihiin oo kaleeto khalaas laakiin haddaad tidhaahdid iga kac oo aad ku dul ku fadhiisata adugu marka ayadaa waa markaa marka khaladku imaanayo ayib in la isu durdurko ilaa meeshii boos ka soo baxaa la rabaa hadduu qofku asagu kuu ogolaado oo kaaga tanaasulo waa xaqu asagu leeyahay mushkilana maleh mushkilana maleh cabdulaahi ibni cumar arrinkan uu samaynaya waracnimay culimmadu ku xambaaraan oo culimmadu waxay leeyan waracnimu sidaa u samaynayay can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay ibn alkhadaab radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama laa yuqiimanna yuusan kicin axadukum midkiin rajulanin gabarhna waa lamid min majlisihi meesha uu fadhiyey makaanu fadhigiisi uma yejlisu markaa uu ku fadhiistay fiihi dhexdiisu asagaa ku fadhiisanaya intuu ka kacsaday laakiin haddaad leedahay booska ii badel oo kaleeto xagga waan ku yara hurdooday ee xagga ii badel asna uu raalli kaaga noqdo dhib ma leh walaakin tawasacuu hadduu xataa booska fadhiyey oo uu kaco weyse iyo musquul u kaco soo noqdo oo aad u dabamartuu ku fadhiisatid xaq buu uleeyahay iga kac inuu ku yihado markaa ku fadhiisto sababto a ah meeluu xaq u lahaa asagu ayaad kaga fadhida adilo khaasaana ku soo arooray walaakin tawasacuu isu ballaariyo watafasaxuu isu waasiciy wa kaana bnu cumar cabdulaahi bnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama markuu u istaaga lahu asaga rajulunin min majlisihi makaanu fadhigiisii iyo meeshuu fadhiya nin markuu uga kaco oo yihahdo cabdullahi bnu cumar uu soo fadhiiso lam yejlis kuma fadhiisan jirin fiihi dhexdiis rawahu الbukhaariyu wamuslim bukhaariya muslim baa wariye wallah aclam salى اllah wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi ajmaciin